kacb alcadki ninka asagaa ضaciif wey n lama yaqaano bilaal ibnu kacab inuu majhuul yahay baa loo badan yahay bacdu ahli cilmina waa quweynayaan maxaa yeelay rawى canhu ثiqataan wahuwa yarawi can iqatayn asaguna qaala ninka bilaala wuxuu ihi zurnaa waxaanu booqannay yaxya bnu xasaan almaqdasi iqatun imaam wadaadkaasaanu booqannay fii qaryatihi tuuladiisii baan ku booqannay uu deganaa ana aniga bilaal iyo waxaa booqday yaxya iyo wa ibraahiim ibna adham ibraahim ibna adham waa min kibaari atbaaci الtaabiciin waa nin fiqo imaam ah jabal ah weliba wuxuu ahaa imaam zaahid ah nin zaahid oo caabid ah oo ummaddii xilligaa joogtay ninka ugu zaahidsanaa ugu waracsanaa baa lagu tilmaamay cala ilaa alimaam sufyaan athawri uu gurigiisa ugu tegi jiray ninka markaasuu yuxadiuhu intuu u tago oo xadiidku u yeedhiyu iskaga soo noqon jiray meeshu ummadda kale sufyaan ay raadsan jireen ee ay dhihi noo xadiidkana bar oo noo meeri asna uu diidi jiray kana carari jiray nin qiimo badan bu ninkan ibraahim adhama oo caabid ah oo zaahid oo waraca wa cabdulcasiiz ibnu qariir iqatu limaam aniga iyo ibraahim ibnu adham iyo cabdicaiiz ibn qariir wa muusa bnu yasaar ibn qariir waa iqa hmm? qudayd ma waa qariir baa saxiixa ayb <clears throat> wa muusa ibnu yasaar qariir baa ii qoran qudaydna waa qoran laakiin magac wuxuu ku saxan yahay moodaa siday nusukhda u badan yihiin iyo taraajumtaba qariir wa muusa bnu yasaar iyo muuسى bnu yasaar alurduni asaguna waa ثiqaة اimaam fajaaana wuxuu noo keenay yaحya bnu xasaan bicaamin meeqo wadaad wey waa شhan mise aar afar wadaad wey baa u timid ninka yaxya ah raashiin buu noo keenay fa amsaka muusa muusaa gacanta ceshadooyi aanu cunu mahay muusa bnu yasaar alurduni wa kaana saa'iman waana soomanaa muuse dhib kale ma jirine waa soomanaa faqaala yaxya bnu xasaan baa wuxuu yidhi isagoo arrintaa ka warramhaya amana waxaa noo imaam noqday fii hada اlmasjid yani bilaal ibnu kacab iyo muusa ibnu yasaar iyo ibraahim ibnu adham iyo cabdicasiiz afartaa wadaad baa yaxay u tagahay afartaas wey idan marka soori u keenay raashiin raashiinkii saddex baa cunay ninna waa ka joogsaday oo waa muusa muusena wuu soomanaa baa lagu yidhi yaxya marka maadaama uu taabici yahay nimankana ka da'weyn yahay saxaabana uu soo gaaray buu u warramhaya wuxuuna yidhi amanaa fii hada almasjidi masaajidkan waxaa noogu imaam noqday rajulun baa imaam noogu ahaa min bani kinaanata reer kinaana ah oo min asxaabi nabiyi nebi maxamed asxaabtiisa ka mida ah. yuknaa lagu naanayso abaa qirsaafata abaa qirsaafa ayaa lagu naanaysaa ninkaa asaga ah jandara ibnu khayshana loo yaqaanaa magaciisa wuuna keeni doonaa aakhirka abu cabdillahi albukhaari wuu keeni doonaa jandara ibnu khayshana <clears throat> arbaciina sanatan afartan sano imaam noogu ahaa afartan sano masaajidkan asaga aad arkaysaan inugu tujin jiray saxaabiga muxuu samayn jiray yasuumu yowman wa yuftiru yowman maalina waa soomi jiray maalina waa afuri jiray intaa maxaa dheer fa wulida liabi khulaaman buuri aniga yaxyaa aabbahay baa wiil u dhashay wiilan waalaana dhashay fa wulida lii liabi khulaam aabbahay baa wiil loo dhalay fadacaahu aabbahay baa u yeedhay saxaabigii abiqirsaafe ah fadacaahu aabbahay baa u yeedhay weye saxaabigii reer bani keenana ah fi maalinkii baa u yeedhay alladii maalinkaasoo yasuumu uu soomi jiray saxaabigu fiihi fi lyowm aabbahay baa wiil u dhashay wiilkii habeenku dhashay aroorteedii ayuu sooriyin wuxuu sameeyey muraad aabbahay aabbahay dadku u yeedhay waxaa ka mid ahaa saxaabiga abiqirsaafe ah maalinkaa saxaabigoo lagu yeeha alla barigay muraadka loogu yeedhay ee waxaas waafaqay maalinkuu saxaabigu soomi jiray ilan wuxuu cado lahaa an yasuuma yowman wa yuftira yowman way isqabteen muxuu samey saxaabigu marka fa afara buui saxaabigu waa afuray raashinka wax ku cunay muuse ma saxaabiga kaa fiican mise ka fiican buui welimada aan kugu yeedha markay saaxiibadaa cunahay aduguna aad gacanta leedahay anuguan soomana in alla taagan tahay saxaabi baa saa yeelay buu ku daya buu leeyahay raashinkan wax ka cun idan ibraahim ibnu aadam asagu meeshu baab kalou kala baxay baab kalou kala baxayo markii la yidhi masaajidkan afartan sano saxaabi reer bani kinaana ah ayaa imaam noogu ahaa naguna tuujin jiray kuwiisiibuu qaatay masaajidkii buu xaaqay masaajidkii buu salabeeyey xaaqay habeeyey gu'iisiibana ku xaaqay barakaysanhaya meesha saxaabadii baa ka dhow ayib lanna masaajid aad ka dhisatay oo shacab soomaaliyed ku tukadeen masaajid saxaabi ku tukan jira waa kale xoog badan yihin faqaama ibraahim ibnu adham baa istaagay ila almasjid masaajidkii xaggiisa u istaagay waa aada weyn fakannasahu masaajidkiibuu salabeeye ama xaaqay bikisaai gu'is takriisku waa inaad meesha xaaqdo ama salabayso ayib salabaa waxaa la yahada baalma wax sosaama mahayn iyo xaaqin iyo wa afdara muusa muuse markii saalay waa aamusay markuu ibraahim adham isagoo iska istaago hawshiisa u bilaabay muuse markaasna waa iska afuray qaala abu cabdillahi albukhaari abu qirsaafata ismuhu jandara ibnu khayshana daciifu lisnaad buu sheekh uri xadiidka bilaal majhuul bilaal waa majhuul rawaa canhu hiqataan wayarwi eh, huwa can inayn wax kaloo tawfiiqiyana maana helin marka ka sox baabu taxniiki sabiyi in sidaa ay dhaqan tahay oo sunno tahay waa la ogolyahay saxaabo fara badan baa sameeyey ayib xataa nabigaa samey salawatullah wasalam alayhi bal waxaa sameeyey bacdu aswaajihi salawatullah wasalam aleyh iyagoo sooman in raashin la kari kadib iska afureen fii jaamic tirmidi waayrihi almutaawicu amiiru nafsi ninka sunaysan haye soon sunna ah, sooma asagaa isxukuma naftiisa asagaa amiiru ah in shaaa afطara wain shaaa istamara cala dawaam asaga u taalla ayib haddii aad tagto meesha oo tidhaahdo niyow soonkaan iska wadan hayaana waa ducayn hilbaha qayb waxyaaba badan baa jira marka takriimada weerarka kugu talagalay xilliga aad soomi doontahay inaad afurto waa fiican tahay waana sunna inaad iska afaysatana waa banaan tahay baabu taxniiki sabiyi ilmihii yaraa in loo dhamxarageeyo dhamxaraga loo mariyo raashiin ama timeri wixii lamid ah xadaثana xajaaj ibnu minhaal iqat imaam qaala xadaثana xamaad ibnu salma abu salmة albasri can haabit ibn aslam albunani can anasin qaal dahabtu waxaan la togon sii qaaday bicabdillaahi ibni abi طalxata cabdullaahigii in abu طalxa ahaa ayaan sii qaaday waana walaalkii hadde iskooyay yihiin umu sulaym baa dhashay ila nabiyi nabi maxamed baan usii qaaday yowma wulida maalinka la dhalayba maalinkuu dhashay baa nabiga usii qaaday wاnabiyu nabi maxamedna fii cabaa'atin busta ku dhex jiray ama kubood waxaa tirahdaba maro weyn ayuu nabigu markaas culus oo qabowga laga xidho ayuu nabigu maalinkaa qabay yahna wuxuuna dhayhayay baciiran neef geeloo lahu nabigu u lahaa dhayd baa yani markuu geelo cadhoobo oo kale ama boogaha qaarkood ay ka soo baxaan daawooyin la mariya hanaaga la yihahdaa yani sidii daamirka oo kale yani waa dhayaysa neefka la dhayhaya jiriga cunto iyo wax lamid oo kale adugu ayb ama cadhoobo kale waa la dhayaa wاnabiyu nabig sal ly slamna fii caba'atin busur ku dhex sugnaa ama kubood buu qabay yahnaw uu dhayhayo ama daaweynhayo baciiran lahu neefgeela nabigu u lahaa baciirku asal ahaan waa neefka geela a wey ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo kala qaad ma laha ayb laakiin anaga soomaali ahaan haddii baciir la sheeg ritin baan u qadanay ritin baan la bodnaa raxamuk allah faqaala nabigu wuxuu yihi macaka tamaraat wax timira ma wadaa wiilka adii keenta anu hadda geel baan dhayhayaa neef geelaan dhayhayaa timir gacan kuma hayee anasow timir ma wadaa wiilka intaan u afkaan u geliy qultu waxaa nacam nabi maxamed wahaa waa wadaa fanaawaltuhu nabigu waxaan u dhiibay tamaraatin dhowr xaboo timir ah falaakahunna nabigu waa calaliyey waa calaliyey wuu rooga nabigu sal slam ayib ila ilmihi waa ilmo yaro waxuu hadda ruugi kara ma jiraan ciridkiisa ilkama la mana ciridkiisuna ma adkaan wixii marka waa in loo jilciyo sidii caanaha laga dhigo falaakahunna nabigu waa calaaliyey ama waa rogay uma fakara nabig wuxuu kala qaaday oo kala qabtay fasabiyi ilmihii yaraa afkiisii fasabiyi faadu yani waa fam bay u joogtaa meesha ayib ilmihii yaraa afkiisii ayuu nabigu kala qabtay inkaasuu timirtii geliyey wa awjarahunna markaasuu ku qulaamiyey ijaarku waa waxa adugu aad rabin afka lagaa geliy wey ayib idan ilmi yaraadee asagu naas buu fahmhaya iyo caano marka timir la roogay oo la calaaliyo oo jilicsan afka imaamka laga geliy waa in farta loo raaciyo saas lagu geliyo marka wax lagu qulaabiyin buu noqonaya lagu siiyey oo ujarahuna timirti wey tamaraadkii ayuu nabigu afka u geliyey iyaahu ilmi yaraa wa awjarahuna timirtii buu geliyey dhowrka xabee timirta nabigu u calaliyey iyaahu yani fi sabiy ilmihi yaraa buu afka u geliyey fatalamada asabiyu ilmihii yarabaa ma labsaday markii nabigu intuu tibiru calaaliyey uu afka ilmih u geliyey oo macaankeeda u dareemay yuu malabsaday malabsi ma taqaanaan waa ruuxooda carabka iyo bishmaha la dhaco oo malabsi waa taqaanaan waa siduu mask u yidhahda de markuu carabka soo bixi kasm arag malabsi waa la yaqaana yaqaano sooma faqaal nabigu wuxuu xub lansi tamra wuxuu yidhi ansaar jacaylkeeda timirta jeceshiibu kamid yahay ilmaha yarxada dhashay waagu markuu beriya soo qaaday aniga laii keenay ee timirta intaan u carab mariya aan afka u geliyey ee haddana malabsanhaya wuxuu ka mid yahay jacaylka ay ansaar timir qabto ilaan reero timireed bay ahaayeen ayib xub lansaar ansaar jacaylkeeda weeye malabsigu atamra ay jeceshahay buu ka mid yahay wey wasamaahu nabigu wuxuu u bixiyey wiilkii cabdallah nabi maxamed cabdillah u bixiyey magaca nabiga magac dhabay idan waxaa laga rabaa taxniigaas ayaa laga rabaa baab adducaa fi lwilaada waynu soo marray caaisha in loo keeni jiray carut markay dhashaan una ducayn jirtay waynu soo marray maalin loo keenay ilmo midi lagu hoos wado iyo sabarad wakay ka turtay ee tii waxaad sheegaysan waxba kama jiraan waa lama ban looma baahan baabu ducaai fi lwilaadati wuxuu baab yahay in la duceeyo addacwa ma aha addacwa waa yeerid ducana waa ducada caadigeeda in ruuxa ilaah loo baryo loo duceeyo dadkuna aamiin dhahaan tii hore waxay in weliimadii iyo raashinkii la kariyey ee la karshay ee ilaahay lagu mahadnaqahayey haweenaydu inay kala timid ayadoo bad qabto nabad qabto ilmaheed uu nabad qabo ducada aad ka dhigaysayba hayd iyo shukriga aad ka muujinayso ilaahay markuu nicmo ku siiyo nicma mutajadida shukri baa lagaga baahan yahay ayb shukrina waa inuu marka hore qalbiga aad ka shukrido aaniyan lisaanka iyo carabka aad kaga dhawaaqdo aalian aad fuliso laga arko idan taasay ahayd ta waa soo dhaafnay tan waxaa weeye in ruuxi xadaثna muxamed ibn muqatil qaala akhbarana cabdالlah bn mubaarak akhbarana xazm ibn abi xazmin albasri wa iqa min asxaabi alxasan ibn abi xasan albasri qaala wuxuu yihi sheekhaasi samictu mucaawiyata bna qura waa min ataabiciin iqaat baan maqlay oo yaquulu leh lama wulida lii iyaasun iyaas ibn mucaawiya wiilkan loo duceeyey wuxuu noqday min aqda alqudaad qudaadin muslimiinta soomaliya ninka ugu qaadisanaab ah cala alilaaq asaga shurax baa la tartansiiyaa maalinkaasa duca culus ku dhacday asxaaba loo yeedhay taabiciin baa loo yeedhay raashiin baa odaygii samey wiilka dhalay iyaas ahaa oo mucaawiye ah markay cabaar duceeyeen buu hi anaa ducayni nimayo wiilkanaa dhalay saxaaboy intaad ku ducaysay khayr alla idinka siiyo anaa ducaynoo gacmaha la kala bixi aamini dhah waayo bilow baa layidhi idan waalidka dhalay baa ilmaha u duceeyey saxaabo joogtana aamiin bay u dhaheen kadibna waa la ogaa wuxuu noqday mucaawiya wuxuu yidhi marka mucaawiya lamaa wulida lii marka lai dhalay iyaas dacawtu waxaan u yeedhay nafaran koox baan u yeedhay min asxaabi الnabiy nabi saxaabadiisa ka mid ah faadcamtu mirhaashin baan siiyey waa wilaadadii ruux imamku dhasho in welima loo sameey fadacaw way duceeyeen ilaahay baryee faqultu waxaan ku idhi inakum qad dacawtum idinku ilah baad barideen oo ilmaha u ducayseen fabaaraka allaahu lakum ilahay idiin barakeeyo fii ma waxaad ku ducayseen ilah idanka aqbalo wey ilaahay subxaana wa tacala idanka aqbalo waxaad ku ducayseen wa inii aniga mucaawiye ah ibnu qura eh, in adcuu mid ducayn hayaan ahay biducaain faaminu ama in adcu haddaan ku duceeyo biducaayin faaminu aamin dhah ama waan ducayna aamini dhah marka waa dhan yahay qaala wuxuu ihi marka mucaawiya fadacawtu lahu wiilkii iyaasa waxaan ugu duceeyey biducaa'in kasiirin duca fara badan fii diinihi diintiisa odayga fiqigiisa taabici way mogtahay fii dunyaha ma dhihin fii diinihi buu waan ka bilaabay iyo wa caqlihi garaadkiisa iyo caqligiisa iyo maskaxdiisa wa kada iyo maalkiisa iyo adduunyadiisa kaleba marka diintu ka bilaabay qaala wuxuu dhihi jira marka mucaawiye fa inii anugu la atacarafu waxaan aqoonsadaa oon garwaaqsadaa on arkaa fiihi fii iyaas ducaaa yowmaidin buuri hadda asagoo taagan oo nool marar badan waxaan arkaa buuri ducadii maalinkan ku ducey qaylo ka mid a waa la aqbalo wey warku waa dhan yahay saxaaba marka ku ducaysay kala baxay saxaaba aamin u tiri waa laba dhaban laba sadkool u noqday ninkii iyaas ah idan ducadii maalinka aan ku duceeyey saxaabada ugu duceeyeen aan ku duceeyey maalin kasta qayb baan arkaa buui aan fi iyaaska arkaa nin aad u caqli badan ba aad u caqli badanoo qaado ah oo fiqi lwaaqic weliba cajab ku qabo oo ibnu qayim iyo ibnu taymiya ka dambeeyaan markay mar hayaan ayib ayib ninkaasu ah maalin baa waxaa ku xukuntamay garab buu qaadahaya qaadi bu ah min aqda alqudaad haween baa marka ka mid ahaa marhaatiyaashii marhaati ka ahayd haweeney baa hadashay markay cabaar hadashay bay dhaqaaqday tii kala hadashay afar dumaraaga mahaati kac markii gartu u xukumo la kala tegey bu afartaa dumarka ah waxay ahayen baa idin kala sheegi raggii la fadhiya saaxiibadii ah xuri haweenay gabadh bay ahaydoo bikaaro oon weligeed la shukaansanin o isna islaanna xaamilo bay ahaydoo uur bay ahayd bu islaanta waa jilbaamanta wa laga arkay uur bay ahayd bu islaanna ta saddexaadna waxay ahayd buui ilmay nuujinaysay bu waa islaan irmaano ilma nuujinaysa ta afraad maxee waa garoob nin baa yidhi iyaaso waad iswaashee iisii fadhi haweenkiibu ka daba tegey wuu soo waraystay mid mid buu usoo ogaaday haweenkii meel buu kusoo qortay iyaasoo ka sii daaba waxaad sheegtay gabadhi u horraysay istaagtay caynkaa caynkaa ahays wuxuu yihi garoob bay ahayd inay garoob hayn waxaa u daliil abuuri markaan la hadlahayeen waraysanhayeen markhaatiga ka qaadahayey caynuhaa fii cayni way fiirinaysay buui ina man libiqsanaynin bu taa marka waxay daliil u tahay buu ihi inay tahay haweeney ragga mumaaraysaysay oo ragga shukaansato oo nin soo martay oo inama aan xishoonayn ama xishoodka yani ragga cabsiga uu ku yaryahay xishood waa xishood waa xishoonaysaa lakin rag cabsigaa ku yar hawshii bay mumaaraysaysa waayahay meel ku qoran talabaad gabar bay ahayd buui waxaa u daliila markaan la hadleen wareysana dhulkay fiirinaysa inay fiirto way diidtay ishaydu inay qabato way diidday buui arrintaana waxay daliil u tahay buu yidhi inay tahay maqabiyo gurigeeda joogto howlaha ka warqaymo rag aan aqoonin anayba ila yaaban tahay garhka weyne dagaalamhayo maqaadka ka qorahay markaasay u foorartay bay warkeeda dhammaysta wayna dhaqaaqday buui labadaa way fududahaybo rag badan baa qiyaasi kara wuxuu yidhi islaamta kale haweeneyda kale waxay ah ilmay muujinaysay buui inay ilmo nuujinaysayo irmaantah waxaa udaliil aboodhay ah markay hadlaysay ama ereya sheegayso halkanay taabanaysa buui anugu intaasaan arkahay saasay hawshu ahayd halkanay taabanaysa buui idan ilmaheedaa dhaadhiyo naaskeedu waa naas in badan hadda la dhaadhiyey oo xasaasiyaddii iyo dareenkii inay gacanta la aadda ahayd yaa ku yaraaday lannu ilmay usoo bixisaa jikaday ku siinoo bannaankay ku siinoo guryaheeda ku siinoo idan waa meel la isticmaalo dareenkii badnaa ka tegey inay markay ila hadlaysa gacanta dibdho meesha la aado ay taabato waxa u sakira dhaarigay nugmada ilmihiina nugahayabu waa la soogay taana waxaa la saaray feer saddex hore labada hore ku baasatana waa ku baasa maxaa kuu soo tuurkayd baa idna markay sheekeynaysa calooshii taabanaysa ida maanta intay guriga joogto islaanta calooshada fiirin oo afar bilood baa tahay baa dhihi waa lagu kaftamin oo inama labaad waad isidaa si ma calooshada looga hadlay ayadna u taaban yaa xasaasiyaddu ka tegi marka waxaa u fudud buu ihi markay ku hor taagantahay inay taabato waxba kuma habo idan ninkii imtixaanaya ciidaas wuu ku guulaystay afartii buu saxay nin aad maskax badan buu ahaa maalinna waxaa loo keenay qadaa laba nin baa wada socday baa xamaan bay masaajidkay ku wada ictikaafahayeen meel xamaama lagu qabaysto xamaamaad bay wada galeen nin masaajidka wuxuu ku seexanaya sijaayad ama qadiifad guduudan midna wuxuu ku seexanaya qadiifad cagaar ah markayba xamaamkii wada galeen baa ninkaas qadiifadiisii bannaan dhigtay iyo caalihiisiiba wixii uu markaa gudaha la galay mooye nin baa ninkii ka soo warbaxay qadiifad geyd duugayd buu ka tegay tii ficeed waana dembiyey wadaad kale markuu soo baxay qadiifaduusan lahayn oo sakara meesha taal oo dharkiisa kor taal u yimi raggu raska yaqaana ma ahayn niman masaajidkuda ictikaafay oo hadda un korkaa layska yaqaanay ahay ninkii buu raadiy waa la qabtay wuxuu i qadiifadayda isii waxaa maada sheegin buui nin xanuusan baa tahay orad soo miirso gari gar bay noqotay mucaawiya laiskula tegey iyaas iyaas mucaawiya baa la iskula tegey xalay garka xukun kan markhaati ma haysto oo kanna ma haysto oo mid saaxibulyadi a ah ma jiro oo mid la dhihi kanaa muddacia ah iyo kanaa muddacaali nin wuxuu haystaa qadiifad wuxuu yidhi marka wadaadda waxay dhaheen ninkan waxaa tiradaa maadaama usan kan bayana haysanin muddaciga ah ee wax laga dhacay kan dhaari dhaarin maayo ninka qadiifad la kacay haddayba run jirto dhaar baallo marhayaabuu waxaad yeelaysaan war adigu intaad intaad qadhifadda lagaa qaaday miyaad samaysatay maalinka qadhifadda lagaa dhacay wixii ka dambeeyey miyaad shalaysatay hal mar baan shalaystay ama ma shalaysaninba adu miyaad shalaysatay maya wuxuu labada intii la qaado xagga la geey haloo loo shalleeyo shalle caridi ilka yar ha loogu shalleeyo buu timaha iyo dufka ka soo baxay nin kasta madaxiisa halay keena buu duf ka soo baxay kanaa loo shalleeyey madaxiisa duf guduudan baa ka soo baxay duf guduudan war dhammaday wey kana waa loo salleeyey madaxiisa waxaa ka soo baxay duf iyo iyo cagaara ka soo baxay <laughs> wuxuu i ninka dufka cagaara ka soo baxay ta cagaaran buu leehay ninka dufka guduud madaxiisa ka soo baxayna ta gudan buu leehay kala baxa xaqiiqada saasay noqotay yani fiqil waaqec walba inaad noqoto macanged uun iskala soo taagan indhaha taagaya somaaliya indha cad looma baana meesha fahan badan baa loo baahanya maalin suu masaajid ictikaafayo halkaasuu kala fiiriyey mutalal iyo jaajuur badanoo fayl ku jiray ayuu mutalaalka hoostiisa abeesaa ku jirta ama maskaa ku jira mutalaalka hoostiisa buu ma ha labinaadkan mutalaalki wuxuu leeyahay intaas afar gees weeye halkaa geeska ah iyo wuxuu midkaa hoostiisa waxaa ku jirta mas baa ku jira ama abeesaa ku jirta oo iyo jiqjiqle iyo kadalan iyo waxaa tiraahda may wuxuu abeesaa ku jirta ama mas baa ku jira wadaadii way ka kala fogaadeen nin baa loo soo diray u diyaargaroobay mutuleelkii intuu bir geliyey buu si xoog u fujiya gaabtu ka booday abeesa a ku dhex wareegsanba abeeso yar baaba jarcaysan xalli iyaasuu seed ku garatay abeesa inay meeshan ku jirto seed ku ogaataa le jaajuuruhoo dhan baan fiiriyey bu derbigaan iska fiirinaya derbigaasoo dhan baan soo fiiriyey bu labadan mutuleel meesha iska qabtaan ee iskaga dhegan yihiin ya waxaan ku arkay buu i huur ku yaal huur yani suyac ama sayax waxaa tiradaba wuxuu i waan markaas markaan sayaxa ku arkay iyo qoyaanka meesha ku yaalla y waxaan ogaaday bu inuu meesha ku jira shay iyo tanafas wax neefsanhaya adiga marka hadda dii maro lagu saarto u neefs maro waad qoynaysaa neeftan kaasoo baxaysaa qoynaysa digsi hadda dabka la saaro o dabool la saaro bukaar ka soo baxaya derbi ku dhacayaa ama daboolkaabuu ku dhici iyo eh, eh, eh, dabool ku dhacayo kadibna biyuu noqonaya yani dadka waxyaabaha neefsada neeftooda waxay waataa rutuuba qoyaan bay waataa qoyaanka hadduu derbi ku dhaco wuxuu isu bedelhayaa biyo idan taasaan ogaaday bu marka maadaama meeshan ay leedahay biyo iyo sayax iyo xooguu qoyaana ka muuqdo inuu shay neefsanayo meesha ku jiro oy neeftiisa meeshii ciidhi ku soo marayso kadibna jorgii ay qabanayso kadibna ay biyo noqonayso yaan ogaaday bu marka waa ninkan nin aad u caqli badan ba ilan aabihii waa ugu duceeyey fii caqlihi wa diinihi waana la aqbalay iyaas marka carruurta in loo duceeye oo ahlu khayrka looga duceeye oo weliima loo sameeya laga qaadanaya ayb saxiix isnaadi maqtuuca baabu man xamid allah man xamid allaha ilahay ninkuu ku xamdiyu baab yahay cinda alwilaada markay haweeneedu ay foolato ama dhasho idaa kaana markuu yahay mawluudkii la dhalay sawiyan ilmo siman bimacnaa dhammaystiran ilmo dhammaystiran walam yubaali aan dheg talaq u siinin dakaran kaana aw unta aan weydiininba wiil bay dhashay oon tarta weliba gacanta kula boodo ayib ama ma gabar bay dhashay weydiin mahay wuxuu dhihisaanta ma umasha haa ilmo dhammaystiran miyay dhashay haa alxamdu lilah ma gabarhba ma wiilba u bixi maayo xadaثna muسى بن ismاعيiل تbudki qاal xadaثna cabdاللahi بن dukayn alkufi abu cmar صaduq samca kaثيir بn cubayd الtaymi mawlaahum waa nin maqbula ninka asaga nin maqbuul a wey waana dadka caaisha ka agdhowaa dadka caaisha ka agdhowaa wey weliba gabdhihi ayada walaalaheed ahaa ama habaryaheeda ama edooyinkeed ahaa dadka qaraabada la ahba yaa nuujiyey maxram ahaanba marka caaisho u ah kaana caaishatu radi allahu tacaala canha waxay ahayd idaa wulida markii la dhalo fiihim yani fii aali beyti caaisha caaisho gurigii ku nooleed iyo qaraabadeedii markuu ka dhasho mawluudun ilmana la dhalay yani wuxuu u jeedaa yani fii ahliha idaa wulida fiihim yani fii ahliha fii ahliha caaisha loo jeeda laa tas'alu maysan weydiin jirin hulaaman walaa jaariya ma wiilba mise waa gabadh taquul waxay dhihi jirta caaisho khuliqa sawiyan isagoo dhammaystiran ma la abuuray ilmuhu ma dhammaystiran yahay faidaa qiila nacam haddii lagu yidhahdo haa waa dhammaystiran yahay qaalad waxay dhihi jirta caaisho alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin yani waa arrin aad u qiimo badan wey iyo khuluq inaga maqan ayib saa l way dhashay waxaad dhihi ma wiil baa masaa gabardhan la soo boodi ah. haddiiba wiil lagu siiye calaana maxaad ku qaban xaggeed geyn haddaaba wiil curyaan oo cucuba lagu siiye maxaad ku qaban mid doqono mustahbalo biyi canaan kala gelin hadii lagu dhiibo xageed geey culaad buu kugu noqon addunkana ciidyadu kugu noqonaya haddii toban wiil lagu siiye laakiin laba gabdhood ka caqli badan oo ka diin badan oo ka nac badan lagu siiyeso kama qayb badan idan waxaa fiican inaad tiraado ilaahay subxaana wataala ma kala keenay gabadho iyadoo nabad qabta ha iyadoo nabad qabtaa ilmahay dhashanaya ma dhammaystiran yahay ayib aladii khalaqaka fasawaaka facadalak fii ayi suuratin maa sha'a rakaba ayib intaasaa kugu filan inta kale hadhow adu waxaad danayn ama lab aad danaynayso ama dhadig aad danaynayso waa masale kale laakiin adabkan baa kaa maqan iyo tarbiyadan baa kaa maqan baabu xalqi alcaana timaha hoose in laska xiro buu baab yahay ayib xadaثna سacيid ibn mxamed aljarmi صaduuq rumya bالتashayuc qaala xadaثna yacquub ibn ibrahim ibn sacيid الzuhri ثiqaة أkhraja lahu الjamاcة qaala xadaثanii abi aabihi hade waa ibrahim ibn saciid ibrahim ibn sacd baan rabaa cafwan ibrahim ibn sacd ibn ibrahim bn cabdiraحman bn cawf الzuhri asna waa iqa min rijaal الjamاcة can ibn isxaaq mxamed ibn isxaaq ibn yasaar صaaxib الmaghazi can mxamed bn ibrahim bn xaariث الtaymi ثقة imam أخرج له الجماعة عن أbي سلمة بن cabدiرحمن بن cوف الزهري عن أbي هuريرaةa qاaل qاla رasuuل الlah rasuulka ilah wuxuu hi خمس شaن min الفiطرaةi diintay ka mid tahay akhlaaqda iyo sharaa'icda ama shacaa'irka islaamkay ka mid tahay an ta kood waxaa weeye qasu shaaribi shaaribtu la gaabiyo la manqaseeyo qasigu iyadoo maqas lagu jaro ilan baalkan maqas baa la luqa alcarabiya waxbuu gaabiyaa manqas ma aha waa maqas waa miin iyo qaaf iyo saad innaga soomaaliahan nuun baan ku daraa manqas baan dhahnaa soo mahay maqas weeye ayb wataqliimu aladfaar cidyahoo la gaabiyo cidyaha oo la gaabiyo waxalqu lcaana eh, timaha hoose oo laska xeero timaha hoose oo layska xeero wanatfu libti kilkisha oo la tifo la xeero lama dhihin waa in la tifo la siibo saasay ku fiican tahay timaha kilkisha in la siibay ku fiican yihin haddaad xeerto waxa laga yaba hadhow inay bataan way badanayaan hadhowna aagoo dhan bay qabsan oad ku rafaaday marka sunnadu waxa wey in la siibo allahuma inaad ku rafaadaba mooyeen in la siiba asala iyo siwaaku rumayga isaguna wuxuu ka mid yahay sharaacida iyo shacairta islam ka mid yahay xadiiku marka wuxuu sheekhu munkarun bidikri e, siwaaki fiihi xadiidku waa munkar wuxuuna munkar ku yahay in lagu sheegay lafdu siwaak kelimatu siwaak intiisa kul xadiidku ku sugan yahay oo fi saxiix ku jira alfitraةu hamsun alkhitaanu natfu اlibطi waqasu shaarib wa taqliim اlaطfaar meesha siwaagga in khitaan la geliya ahayd gudniinka lagu bedelo laakiin ka guud ahaan waa sugay inay shacairta islaamka mid yihiin iyo akhlaaquu rasuulku la yimi salawatullah wasalam alayhi aabbihii ibraahimna uga horreeyey waa sugan tahay baab alwaqtu fiihi waktiga loogu talagalay yani fii xalqi alcaana weliba tawqiidku wuxuu ku soo aroray intaa sida axaadiistu ay tilmaamayaan xalqulcaanaha <clears throat> xadaثna muxamed ibn cabdاlcaziiz maxamed bn abdاlcaziz waa kuma alcumari hadda haddaynu soo marray masaabiin horena soo marray ninka hadda soo marray muxuu ah warnamaaday wey qaala xadaثna اlwaliid ibnu muslim waa iqa imaam ninka asaga ah tadliisun baa lagu sheega qaala xadaثanii ibn abi rawaadin ibn abi rawaad waa cabdicaiiz ibn cumaan ibn abi rawaad iqat imaam qaala ahbaranii naafic mawla bni cumara ana bna cumara kaana wuxuu ahaa yuqallimu kii jara adaafiirahu ciddiyihiisa fii kulli hamsi casharata leyla han iyo tobanka habeenbi mar buu jari jiray labadii usbuc mar buu iska jaraa inaad cidiyo sooraan dadka aad ku xagatay yeelato oo wasaqo ku dhex fadhiisato od hadikoota taraq i ood falliiqa jabsatood istakiinka maanta la dabareegto mushkila wey iska bajar maxaa ku ayib wayastaxidu wuxuu biraysan jiray bimacnaa wayastaxid wuxuu biraysan jiray oo tima hoose iska xiiri jiray fii kulli shahrin mara bil kasta marxaba hadi lagu koraa wax nahya maana arag wax nahya maana arag kolley birtaa ka fiican birtaa ka fiican in la iska jaraa ka fiican haddii wax kale aad weyda lakin adaad ilkaha ku goyso wax dhiba ma laha iyo dhalooyinka iyo hmm. caafimaadde ma aqaano dhakhaatiirtaa la weydiinay anugu dhakhtar miihi soo saa ma dhakhaatiirtaa la weydiinaya wax dhibay ku sheegeen in cidyaha ilig lala aado laiska gooy ayb aduu almuhim ibnu cumar fii kuli leyl han iyo tobanka habeenba ama afariy tobanka habeen ama labadii usbuucba mar buu cidiya iska jiri jiray fii kuli shahrina mar ayuu tima hoose iska xiri jiray cinda albayhaqi waxaa ku sugan anahu kaana yuqalimu adaafirahu wayaqusu shaaribahu fii kuli jumca yani fii kuli usbuuc usbuuc kasta in tima hoose iska xiro cidyana iska jaro cidyuhu ayagu in usbuuc kasta la jaraa fiican haddii kale laba usbuc kugu dheeranayo dadkaad ku xagan ayib ama adaa markaad qabaysanaysa ishaas dilaacinhayaba markaad qabaysanaysa xagan ayib marka halka usbuuco mar iska go amaa tima hoose ayagu afartankii beriba mar bishiiba mar kolba inta agu kula gaadho timaha hoose lasu daynin bal waxay dhaawacaan yani awooda taranka alquwa xataa way dhaawacaan ninkaan iska xiirin weligiiyo baallaha hoose een iska habaynin aakhir marka dambe dabkaa ka taga awooddiisu way yaraataa gogosha kuma fiicnaanayo hawsha ayadaa waa in lala socdo marka haddii laydinku kari waa sunnada waa in layla cabsiiye wey dhan kale dhan kale laga soo wareego wey oo xagga caafimaadka iyo haggaas laska soo galo raggaa dhankaa in laga gala wax kastaba uga dara soo ma wax jiro wey maaha kaftan hadda waa xataa dhakhaatiru way cadaynaya ciidnima laga qaadaa tima hoosoo la daysto wuxuu sharcigu yidhi la dagaalamaha laska baabiyo laska xiro baad fahmaysa xikam badan baa ku jira oona fahmi karin laakiin taasna waa xikma hadda la sheegay culamadu fahmeen qadiiman wa xadiian marka waa in laska ilaaliya hawsha ayada ayb saxiix isnaadi mawquufa xadiidu anas baa jira oo cinda muslim wa ahli sunan wa nabigu waqata lana rasuulu اllah fii xalqi اlcaanati wa qasi الshaaribi wa taqliimi اladfaari wa nadfi اlibطi fi kuli arbaciina yowma inkastoo xadiidka bacd alculamaa ay faraha ku mudaan haddana afartan beri cala aqali taqdiir iyo intima hoose kula dhaafi baab alqimaar qimaarkii uu baab yahay yani waa taqaana khamaar somaali la weydiin maayo baalka turufka lagu kala qadan jiray yani waa ciyaar sharad leh waa ciyaar noocay doona ha ahaatee sharad leh wax lagu kala qaadanayo ama khamaar dhe ama qimaar dhe aday ku taalla ama turf ha lagu kala qaato ama dhagaxyaan ha lagu kala qaato ama sharad meel hala dhigto idan waxaaso dhan baa soo gelahaya baab alkhamr xadaثna farwa ibn abi اlmgrا ثiqة imaam صaduq qaala akhbarna ibrahim ibn اlmukhtaar الtamimi صaduq sayi اlxafd yani saduuqun fii nafsihi asaguna fahantii waa nin ahlu diin oo caadil awey laakiin cadaaladdu kuguma filo inaad caadil tahay oo diintaada dhaqankaada toosan yahay xadiidkaada in la xujaysta kuma filo adoo caadilo ah ahlu oo khayr badan haddana waa inaad tahay nin maskax badan xifdi badan oo xadiidkii sidii laguu sheeg u sheegahay haddaad tahay caabid qiyaamuleylka iyo alaabka habeenkii marka xadid la sheegana laba sana isxamaarsiinhay oo in sha allahu tacala saasunbay noqon kaa socon mayso xadiidka nabi maxamed riwaayadiisu in sha allahu saasay noqonayso saasaan u malaynhayaa iyo kaa socon mayso waxa lagaa rabaa idan ninku marka waa saduuqun fii nafsihi caadil weeye ama waa cadl waxaa tiradaba laakiin daciifun fii xifdihi saa darteed bu dhihi jireen muxadisiintu ma akar alkadiba fi saalixiin waliha saalixiinta ee ahlu khayrka cibaadada badan alla been badana ah. bimacnaa marka la gaao masalat riwaaya ninkan muxadidka asagu intuu salaadaha faradka iyo xoguu sunnooyin ku gaabsado yuu maantana xadidkan waraajacay oo sanadihii kala waxayn oo kitaabkiisa u laaban oo asalkiisa u laaban wax kasta iska sughaya suusan ummadda u xamaarsin ninkan cibaadadu awood ku bixin sunan iyo qiyaamuleyl iyo hawlahaasu ku baxahaya xilli u munaajiciyey usuushii iyo wuxuu soo qortay iyo cashiradiisii ma helaayo hadhow majliska imaan sheekh noo yidhi ba xadiidka nabi maxamed markaasuu maanta waa isgelinaya shucbiya shacbigu isdaba maray sufyaan ahawri ibnu cuyane ku bedeli caliyaalbus xamaarsiin wixii kala fahmi maayo idan nin asagu fannigan ka shaqeeye oo ku lafajabay baa hadhow xadiikaada loo keeni adoo wax isxamaarsiiyey wuxuu ninka asagaa banaawe kadaaba lasoo qabto an waxaa ka muuqda meeshan nin diinta ku ciyaar inaad tahay marka warkaa kaa socon maayo can macruuf waxaad arkaysaa waxa wey ninkaas kaana saalixan hamhu اlcibaada ama fi اlxadiid falaysa bishay warkuu cad yahay waxa l ninkaas wuxuu ahaa nin ahl khayr cibaado badan laakiin fannigan cilmiga iyo xadiidka iyo xifd riwaaya iyo itqaanka waxba kuma ahayn can macruuf ibn suhayl alburjami burjami waa nin maqbuula ninka asaga ah. can jacfar ibn abi saduuqun yahin qaala nazla bi saciid ibnu jubayr saciid ibnu jubayr baa igu soo degay soo martiyey taabiciga jaliilka ah min talaamiid ibn cabaas faqaala wuxuu uhi xadaanii ibnu cabaas ibnu cabaas baa ii warramay ila waa sheekhiisii anahu kaana yuaal waxaa la odhan jiray bu ibn cabaas baa ka warramaya qamaar iyo maysir buu ka warramaya ibn cabaas waxaa la odhan jiray waagi hore fi wey anahu kaana yuqaal fi ljaahiliya wa qabla nuzuuli suurati albaqara waalmaa'ida intaan ilaahay qamaarka ka hadlin iyo maysirka yani wixii lagu dhaqmi jiray buu wax ka soo tabinaya kaana yuqaal waxaa la odhan jiray ayna aysaaru juzuuri ayna awey aysaaru juzuuri neefka gela nimanka qaybsan jiray aysaar waa jamcu yasar ama waa jamcu aysaar ana jamcu yaasir baan rabaa jamcu yaasir yasarkuna asalkiisu waa ataqsim watajzi'a shaygoo la qaybiyo oo la yaryareeyo oo la waxawaaxaya la almaysir huwa alqisma watajzi'a wey wix baynu kala qaybsanaynaa idan neefka geel nimanka qaybsan jire waxwax u kala qaadan jiray awe yani qamaarka noociisa nooc ka mid ah oy jaahiligu yaqaaneen buu ibn cabas ku miisaalinhaya hashe see loo qaybsan fayajtamicu alcashara toban nin baa kulmi toban nin baa isu soo raacay waxay soo iibsanayaan aljazuura neefgela iibsanayaan bicasharati fuslaanin toban qurbac bay ku iibsanayaan hal weyn oo hilib ah ama shilis iyo suuqa tagahayaan xidhi hebelo hasha naga iibi waa toban nin wada socoto way iibsanhayaan maxaad igaga iibinaysaan toban qurbac ama toban riga ah baanu kaa sinaynaa toban qaalina yar yar ah ilaa hashaa ka qiimo badan xilligeed ugu siinaysaan ila lfusaali ilaa ay rukuugu ka guraan ilaa gugudao idan toban nin baa is soo raacday hal bay wada iibsadeen hasha waxay ku soo qaateen dayn lacagtuna waa maxay ay bixin hayaan toban qurbac goorma bixin hayaan xilligan nirgaha laga gurayo hooyooyinkood ayib xilligu geela guro idan ayagii baa isku soo hadhay marka hashaa la rabaa inay ninku hadho tur baa la ciyaarhaya marka ayadaa hashi la soo wada iibsaday inaga dhaxayn mayse ninka u hadlay baa la rabaa waa la qaamisay ninba hashi laga soo iibiyey toban qurbaca baa laga rabaa mirguhu markay <laughs> hooyooyinka looga guriya la rabaa bixiyaan oy keenaan qurbicihii keenaan hashi ninkay raacayaen baa la rabaa marka ku hadhi sagaal kalena waxay noqonayaan daynlayaal ama daynqabayaal niman qaamaysan weeye waxayna u qaamaysan yihiin ninkii hasha lahaa tiibu ka hadlaya ibnu cabaas fayujiiluuna waxay wareejinhayaan oy qasahayaan asihaama leebabkii yani dhagaxyaantii ama qoryihii marka lagu qamaarahay ama turubki lagu qamaarahay baa la wareejin jamcu saham fatasiiru hashu waxay u noqon u soo bixi litiscatin toban qoryo mala lasoo qaaday ama toban dhagax baa lasoo qaadahaya ama toban xaboo turub ah hal midba waxaa lagu qori nacam sagaalla waxaa lagu qori laa waxaa la baxa nin kasta waxaa la baxa sagaal waxay la baxeen laa nina muxuu la baxay nacam tusaale gaaban wey kii nacam la baxay yahasha iska leh sagaal gala marka ku haraya tiibka ibn cabaas fayujiiluuna waxay wareejinayaan oo isdhex marin asihaama leebabki iyo qoryihii fatasiiru hashu waxay u ahaa listiscatin yani markooda markood inooga dhig marka hal mid baa laa laga dhigay hadda siday inoogu socoto fatasiiru listiscati waa maxay toban qori baa la qaadi hal mid waxa lagu qorhayaa laa inta kalena nacan baa lagu qori hashi markaa yeeshay sagaalin nin baa baxay haddana markaa lagu celin si lisu roogahaya mar kasta sagaal lagu qoraay sagaalka waxa lagu qori sagaalka sideed waxa lagu qori nacam min allah sideed baa ku soo hadhi sideedda haddana midna nacam lagu qori midna lah lagu qori toddoba waxa lagu qorhaya lah adugu hal midba waxa laga dhigay mid qadahaya hadii kor halka meel la waraaj mid baa qadahaya sagaal baa isku soo hadhi sideed baa isku soo hadhi toddoba baa soo hadhi lix waxay tegi marka dambe hal nin inuu hashi ku habsado bu ka hadlaya xataa tasiira ilaa waaxidin ilaa marka dambe ay tagto hal nin uu qaato wayaqramu alaaakharuun inta kale maxay dandhabhayaan fasiilan fasiilan qurbaqurba ay bixinayaan daya ku hadhay ninkaasha qaateen mooyeen inta kale waa inay bixiyaan hashii xoolaheedii ila alfisaali ilaa xilliga ay midku ka gurahayaan fa huwa almaysir bu kaasoo kale yani waa nooc min almaysir buu ku misaay ibn cabaas kulli xadiidka intaasaan ka fahmay haarixi muuse wax sharxay ma arag fadl ilahi samad waa ka booday sheekh albaani ardaygiisi waa ka booday kan hebelka mxuu ahaa rashid burd waa ka booday laga carar aarkan wax looga carar garan waayo lakiin intaan baanu ka fahmay hadday saxan tahayna khayr wey haddaysan saxanayn idinku saxda insha allahu taala ضaciifu اlisnaadi mawquuf jacfar saduuqun yahim ninka jacfara waa saduuq yahima wa canhu macruuf ibnu suhayl alburjumi majhuul wacan ibraahim mukhtaar daciif alxif aarku daciif ha noqda sanad ahaan laakiin macnahan uu ibn cabaas sheegayo waa shay macruufo shaa'ica ahaa fii qurayshin wafi ljaahiliya kutubu tafaasiirna kulley caddaynayaan iyo kutubu siyar wa taariikh ay sheegayaan macno jirayb ah oo yaqaaniin weliba arrintan geela waxay samayn jireen marka xilliga shitaaga uu dhaco oo bahidu ay badato oy fuqaro waxay cunaan waayaan ninka hasha asagoo helay muxuu samayn wuu gawrici ninka hasha qamaarka ku soo helay min baab deeqsinimo uu gowracahaya agoontii iyo fuqaradii haweenku dhahaya ka noolaaba qamaar buuna ku keenay marka xilligaasay samayn jireen arrin jirta yaqaaneen buu ah xadaana weysi weysi magicii in badan baad soo marteen haye weysi waa la rabaa maxamedka abddibgee cabdullahi ka soo cabdilaiz basoo hormariy cabdilcaziiz ibn cabdillahi bn maxamed alweysi qaala xadaثna sulaymaan ibn bilaal ataymi can muusa ibni cuqbata bn naafic muusa ibn cuqbata saaxib almagaazi maa raba can naaficin mawla ibni cumar can ibni cumara qaal wuxuu ihi almaysru maysirka qur'aanka lagu sheegay wayas'aluunaka can alkhamri wاlmaysir ayib inama alkhamru wاlmaysir aad maqasheen huwa alqimaaru waa khamaarka wey wax kale ma ah baabu kimaar اdiin marxaba adugu wax lacag hadda lagaa qaadaynin qabaar noqon mayso kambanigu asagu hadduu doortay inuu dadkii ku xidhnaa oo bakhtinasiib u sameeyey kadibna nin magaciisa meesha lagu qoro la wareejinin ugu xelo taa qamaar ma aha waa haddaadan u lacag bixinaynin oo lacag dadkaan laga qaadayn haddii dadka lacag laga qaadayo haddana leeyahay shayga ku bakhtinasiibsada khamaar wey laakiin hadday tahay wax ayagu ay abaalguday bixinayaan dadkana ay u qorituurayaan qamaar ma aha laakiin dhan kale khayaana kaga jirta culamadu ka diidan yihiin mana bannaan ay leeyihin khayaanada ku jirta waxaa weeye in kastamka iyo zubanada iyo dadka macaamiisha ah lagu soo jiitaa la rabaa ood kambani adugu aad ka noqoto xubin iyo aad ka noqoto nin kastamka ah ama ka ah zabuunka ah in badan baa meesha waxooga gadan bal aad xoogu mooto ka heshid waxaad dhaqaala ku badan ku bixin ood wax badan ku iibsan ama maalin buskileed ku fadhiisataa ama mashiin ka heshaa idan hal kambani baa dadko dhan ku jabhayaa ruuxa wax ka helay ay wax ka siin hayaanna waa boqolkiiba hal waxaan dhaxda dhammayn wey idan khayaano kale oo dadka lagu isbaaraysanaya ku jirta iyo hibsi baa ku jira culma halkaas ka diidan yahay ama qamaarka la sheegaya noocaa ma ah noocaa ma ah baabu kimaari diiki diiqa in lagu khamaartamo waa kana laba digaag baa laisku diray waxaa dhihi diiqa hadduu reegana boqol kun baan dhigahaya adu maxaa dhigaysaa labaatan kun laba diiq baa qubqubqubqub mid baan rayn lacagta iska keen <laughs> meel kastaa la gelihaya wixii moogtay waa kuwa xadaana ibraahim ibnu mundir alxisaami qala xadaثna macan xadaثanii macan bn ciisa alqazaaz qala xadaثanii ibn اlmunkadir munkadir waa munkadir ibn muxamed daciif wey ninkan waana soo maray in badan wiilku waa daciif aabihii baa jabal xaafido biyo kala dhibcaana ama wiilku eberkii wey can abihi aabihi wa muxamed ibn munkadir ah can rabiicata ibni cabdillahi bni hudayr ibni cabdillahi iqat imaam lakinahu qaliil xadiid ana rajulayn laba nin ayaa iqtamara waxay ku khamaartameen calaa diikayn laba diiq calaa cahdi cumara xilligii cumar uu joogay fa amara cumaru cumar wuxuu faray biqatli diikati addiyaka in digaagta diiqaba la laayaba soo qabta buu yihi sel madaxa lagaga guro waxayba ku khamaartaban hayaan ha la laayo cuquuba maaliya wayna bannaan tahay fi shariica in cuquuba maaliya ruuxa lagu sameeyo ruuxa dhaqanxumada laga kari waayo iyo shareecadana ku tunta laga kari waayo waxaa bannaan in la ganaaxo la fayngareeyo yacnii ganaax maal ah boqolkiiba xoogaa labaatan baad ganaxan tahay saacadda laga bilaabo ama baabuurkii uu tuugta ku qaadahayo iyo mujrimiinta inti dab la qabasiiyo laftigiisi la gubaba beertiisii dab in la qabsiyo laga gubo cuquuba maaliya waxay leedahay akara min alaaiina aslan bay leedahay fi sharica islaamiya waxaa aad oga hadlay alimaam ibnu qayim kitaabkiisa auraq alxukmiya fi siya sharciya lagu laabto waadana waxay dhan waa mansuuha mansuuha ma ah ayb cumar marka wuxuu yidhi diigga habal laayaba laftirkoodaba faqaala lahu rajulu adiyaka soo idima qorin oo ma jamcinin adiyaka faqaala lahu rajulu wuxuu yidhi min alansaari ka mida ataqtulu umma tusabbix cumar waxaa ummadan oo ilaahay nasahayso subxana allah ay ku hayso ataqtulu umma yani waa jamaca min alkhalq tusabixu ilaahay nasahaysa wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi bay deliishanhayaan nimankaasaa ku yidhi cumar fatarakahu farar ka qaaday wuxuu iska daayay ayagu marka shaqeey nimanka marka ganaaxo ayaga bukorad baa taqaanaa marka ayaga ku waaweyn ضaciif اlisnaad mawquuf fiihi ibn اlmunkadir ayib wa huwa almunkadir ibn muxamed ibn munkadir layn اlxadiiث wiilku waa daciif aabuhuna waa iqa imaam baabu man qaala lisaaxibihi tacaala uqaamirka man qaala lisaaxibihi saaxiibkii ruuxu ku dhahay buu baab yahay tacaala war kaalay inakeen uqaamirka inu khamaartanne kaala inu sharatanne labadeen horta ayib maxaa meesha ka waajibaya xadaana yaxya bn bukayr saduuq qaala xadaana leyt ibnu sacdin alfahmi اlmisri can cubayd baan ii qoran laakiin can cuqayl weeye cubayd baan ii qoran maaha cubayd sida xadiidka lagu yaqaano macruufka ah waxaa weeye can cuqayl ibnu man cuqayl ibnu man cuqayl ibnu khaalid ibnu caqiil ninkaas waa ninka meesha ku jira can ibni shahaab الzuhri akhbaranii xumayd wuxuu cuqayl u qoray ma jiraan miya cuqayl buu kuu qoray saas wey adna cuqayl baa kuu qoran sax hada hu cubayd waxba kama jiraan sheekh can ibni shihaabi akhbaranii xumayd bn cabdiraxmaan ana aba hurayrata xumayd bn cabdiraxman bn cawf aلzuhri ana aba hurayrata qaal qaala rasuul اllah man xalafa minkum man xalafa ninkii dhaarta minkum xaalu idinka mid oo faqaala yidhahda fii xalfi dhaartiisa ku yidhaahda billaata walcuzaa buu billaata walcuzaa laatiyo cuzaan ku dhaartay inaanaan saa yeelayn inaysan saa ahayn waa hawl culus weeye asnaan baad aaday falyaqul ha laa ilaaha ila allah ninkii ku dhaarta ilaahay kayrkii waliba khaasatan laatiyo cuzaa asnaam iyo qubuur la weyneeyo iyo addoon addoommahay rabbigay ka midoo la caabudo biulmin lagu caabuday ninkii ku dhaartahay oo dadku wax moodaan falyaqul laa ilaha ila اllah idan shirki baad gashay ma ogtahay shirkulalfaad baad cala aqali taqdiir ku jirtaa weedha kaa soo baxday waa weer marka la fiiriya daahirkeeda kufriya waridda wakhuruuj min almillawe ayib ictiqaadkaadaad aan noo dambeeye waman qaala lisaaxibihi ninkii saaxiibkiisa ku tacaala uqaamirka falyatasadaq waa shirk اlalfaad ninkii asagoo aaminsan in laata iyo ciso lagu dhaaran karo wax karaamaloo maamuuslana ay yihiin aaminsan ku dhaartahay waa kaafir bilahi اlcadiim laakiin ninka hadda nabigu ka hadla waxaa weeye ruuxa carabka uu ka maray ilan laatiya cusa zamanaa la soo caabuday hal daba taagnaa waxaad baratay waa baaska adoon u qastin ba carabku kaa boobi waataan aabbaha iyo hoyada la kacdoon ilaahay laad ku dhaaratid qood iyo xerada waa la soo taagantahay xoog iyo xanayaha war xoog iyo xanayaha wax ka socon maaye ayib idan marka carabkaa kaa maray ninku carab ka bartay wax laga hadlaayo carab ka maray amaa ninku u qastay qasam iyo dhaar caadi ah u qastay inuu ku dhaarto shaygan mucadamka cindahu uu ku dhaarta kaafir wey ninka asaga islaantiisu waa furan tahay ummaddiis laan dhaxli maayo kaafir bilahi alcadiim marka taasiyaa lagu khaldami ninku carab ka boobay baa laga hadlaya sawqu lisaanka waman qaala lisaaxibihi tacaala uqaamirka ninkii ku yidhaha saaxiibkii aanu khmaartanne kaale aanu sharatanne kaale xoola dhig maxaa kaa sharad ah falyatasadaq xoolihii sharadkaa sadaqaysaa le kafaarada waxaa weeye ilan nin ugu yadhay iyo dembi iyo khamaar xoolihii aad ugu talagashay inaad ku khamaartanto ama aad ku sharatanto xoolihii baad bixinay sadaqaysanaysaa kafaaradaas wey ninka laatii cuso ku dhaartay kafaaradiisu tawxiidka la yimaado ninkii hebelo aanu khamaartanno sharatanne kaalay kafaaradiisu waxaa weeye dembigaa lagu dhaafahayo in xoolihii u bixiyo xoolihii aad qabaarka ugu talgasha wey ma aha xoolihii aad qabaar ka heshay xoolihii aad qabaar ku heshay hore ka soo dhacday ma aha kuwa waa xaalo laga aqbali maayo sadaqada ma noqon ayib laakiin kuwa laga hadlay waa kuwooda xalaasha ahaa ee doonaysa inaad khamaar iyo ku gasho baabu kimaari alxamaami qooleyda in lagu khamaartamo bal qolyo ka martay mta caruurto kale dhalinyarada qolyada iskale wuxuu dhihi kici eh, labadeena shimbir ma isku daraynaa waa tii la soo kaxayso dikaada la kaxsay waa laga iskaxeeyaan mogta way isdhacahayaan iyagaas dhacahaye haddii laga shimbirta laga xoog bato gurigayga la keeno anaa iskale haddii tayda la kaxeeyo gurigayga la geena adaa iskale sharab shad baa la kala gelahaya waxyaaba noocaas akhbaranaa camr xadaanaa camr ibnu zuraarata iqat imaam قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري عن عمر بن حمزة العمري ضعيف ninka asaga عن حuسين بن مصعب مقبول ذكره بن حبان في الثقات أن أbا هريرة صxaabigaas yaa قاala lahu rajul nin ba wuxuu ku yidhi إnaa anagu nataraahan waxaan ku sharatanaa oon ku baratanaa biاlxamaamayn laba qooley ayb ayb fanakarahu waxaanu nacaynaa marka iyada an najcala baynahumaa muxallilan idan labadii tartamaysay labada qooley mid mid haddii la raaciyo meeshuu ka bixilaabay culamada qaarkood aaminsan yihiin khamaarku nin saddexaad laba nin baa baratamay sharatamay laba nin baa sharatamay oo labadan farasha ku tartamayno haddaan kaa badiyo boqol baad iska leedahay haddaan aan iga badiysana boqol baad leedahay waa laba nin baa sharatamhaya nin saddexaad hadday keenaan oo asna faras ku ortamhaya oo ay yidhaahdaan labadeennuba hadduu naga badiyo isagaa iskale ninkaas saddexaad waxa la yhahda xaajadii wuxuu ka saarhayaa khamaarkii waa nin saddexaad oon asagu waxba bixinayn lacagna aan shubaynin laakiin orodkay berata wax ka galahaya hadduu reeyona isagaa qaadan haddii laga reeyana waxba laguma laha ila wuxuu ahaa barankafayl buu ahaaye rag baa sharatamay kaasaa maxal loo yaqaana labada qooley marka haddii qooley saddexaad ugu daro qooleygaa saddexaad wuxuu noqon maxalil ayib fanakaru waxaanu koonsanaynaa an najcala inaanu yeelno baynahumaa bayn xamaamayni muxallila mid saddexaad oo hawshii xalaaleeya oo sharafkii ka saaray qamaadki natakhawaf waxaanu ka baqaynaa an yadhaba inuu la tago bihi xamaamkii iyo qoleydidi almuxallil ula taga bakaxaystaba labada qoley waxaanu mid saddexaad u diidana inaan ku darro oo meesha mid saddexaad raacino kan saddexaadba waxaanu ka baqaynaa inuu labada qoleyba ka haysto oo nin kale uga qaataba annaguna laba dhin baan haratamay laba qoleyba ku haratamayn waan ku khabaartamayn kan saddexaad marka waa barankafayl dhici kartaba inuu labada isku qaataba asagoo qoleyn meesha keeni maayo faqaala abu hureyra wuxuu yidhi dalika min ficli sibyaan hawlaha waa hore caruurta niman iga daaya ragoo baa tiyeene <laughs> cilmi weyna weydiiya dalika arrinka asaga min ficli sibyaani waa caruur dhaqankeed caruur dhaqankeed wey wa tunshikuuna waxaad mudan tihiin weliba an tatrukuu inaad ka tagtaan bur iska daysaan waxaad mudan tihiin oo idiin habboon ama aad ku dhowdihiin maadaama dad waaweyntiina waxan faraha ka qaadaan qolii qolii ku dar ha israaco intay guuguug tiraado mid hala qaato hadhow ha lagu dagaalamo waxaas faraha kala baxo ضaciif اisnaadi xusayn majhuul wa cumar ضaciif baab اlxudaa'i lلnisaa wuxuu baab yahay geeraarkii dumarka loo geeraaro alxudaa waa xoogow tix ah oo dadku markay safarka yihiin xoolaha iyo gaadiidka lagu kaxeey ninbaa geeli iyo awrtii iyo dameerihii iyo dameeru markay dhaanka lasoo dhaamiya ama awrta marka lasoo dhaamiya gabdhaha wada way u haysaan xoogoway u qaadaan safar marka la yahay oo ama farda lagu socdo ama geel lagu socdo xogow baa la tiriyaa idan xoogu waa gabayga ee sugaan taayaarta ee geela lagu dhaqaajinhayo ee geel lagu kaxaynaya loo yaqaana alxudaa haaliban wuxuu noqdaa min baxri rajaz baa lagu keenaa xadaثna muسى بن ismاعيiل التbudki qاala xadaثna xmاad بن سلمة أخbarna ثاaبت عن أنس أن البراء بن mالكi barاء بن mالك wuxuu ahaa kaana wuxuu ahaa yaxduu kii kaxeeya ama heesa ama geeraara birijaali yani biqaafilat الrijaal marka safar la yahay qaybta ragga ee nabi maxamed iyo saxaabadu iyo raggu ay socdaan geela waxaa kaxayn jiray oo heesi jiray ama sugaan u qaadi jiray bara wa kaana anjasha ninka anjasha loo yaqaano oo mawlaha nabigu u xoreeye ahaana yaxduu asna wuxuu kaxan jiray binnisaai bijamacati nisa awrta ay haweenku saaran yihin hawdajada iyo isna kaxan jiray ayib wa kaana xasana saw in cod quruxsan buu ahaa faqaala anabiy nabiga wuxuu ku yidhi yaa anjasha anjashow ruwaydaka warkaatiyahaada tartiibtaawow sawqa ka kaxayntaada bilqawaariiri qururadaad kaxaynayso awaarirna wuxuu ku shabahay dumarkiibu ku shabahay annisa mushabahahunna biاlqawaariir ayib marka kaxayntaad kaxaynayso tartiibso wey geeli haddaad aad u kaxayso gabdhaha saaran baa soo daadan way shabahayaan dhalooyin weeye waa kaynu soo maray xadiiku waynu soo marray waa la mid way sameeyaan laakiin waa inuu iska ilaaliyo waxa aan la ogolayn nayntuligi baan meel waxaan ku maray qolyo geela shubhayo oo ceel yaroo gallo oo biyo yar alliya allow ambiyaashow awliye allah ilbiyala keen bay lahaayeen xabaar baan kor taagnaa waan iskaga tegi aliya allow bay dha ambiyaashu awliye allahi ilbiyala keen magabayba mise waa gaalnimo taas ceel yar ba meel daruur ku daaday ceel yar ka qodeen meel xadxaada laag dhexdeed dixdeed bay xooga farfaadheen idan marka geel bay hala irmaanay ka waraabinaya biyii baa ku yaraaday ceelkii baa loo alla alliya allow baa lili ambiyaashow awliye allah ilbiye lakeen ilaahay iyo ambiyadii iyo awliya laisku xihay saddex ilaha mesha ka soo baxda waan ka cabsaday waan ka cabsaday markay intaas xaqada loo hadlo nima qoryo haysta ahaayeen ama markaa ragga lagu kacsanyan ka mid a markaas kaga tegey ayib baabاlhinaa'i wuxuu baab yahay heesti buu baab yahay ayib marka waxyaaba badan baa jira yani xoogow sugaanta iyo xoogo geela lagu kaxayn ama lagu waraabin hadday wax bannaan tahay war la garto wey lakiin markay noocaasoo kale tahay kufriyaad wey kufriyaad wey ayib <clears throat> xadiidka waxaynu ku soo marray laba boqol lixdan iyo afar waxaan kaloo ku soo marray siddeed boqol siddeetan iyo saddex haddana waxaynu joognaa kun laba boqol lixdan iyo afar saddexdaa goor buu soo laabtay xadiidku ayib meelaha marka ugu laabto sharxiisa badan baabulghinaa'i heestii buu baab yahay alxudaa iyo nasb iyo heestu waa kala duwan yihin hees waa gooni xuduhuna waa gooni ayib inagu buraanbur iyo xogow guurowa iyo gabay baana kala naqaanaa iyo hees way kala tahay ayib laba kala baab wey xadaثna xafs bn cumar qaala xadaثna khaalid ibn cabdiلlah xadaثa canhu bacd الاkhtilaaط ikhtilaa yani abdlahi bn khaalid baa wax ka warinaya khalid bn cabdilah yani caطaa baan u jeeda qaala akhbarna caطاء ibnu saa'ib saduuq اkhtalطa can saciid ibni jubayr can ibni cabaas idan caطاء ibnu saa'ib waa nin iqa lakinahu اkhtalطa fi akhiri cumri saciid ibni jubayr can cabaasin laakiin mutaabacad kale u leh xadiidku fii qowlihi tacaalى caزa wajal wa min الnaasi dadka waxaa ka mida man yashtarii ruux bedel qaadanhaya ama soo iibsanhaya lahw alxadiiثi sheekada mideeda baailka ah ee bilaashka ah aayaddaasay saxaabadu fasirhayaan waxay ku fasireen alhinaa wey lahw alxadiid alhinaa waa heesta iyo wa ashbaahu wixii lamid ah wixii shabaha lahw alxadiidi liyudila can sabiili اllah idan heestu waxaa weeyaan waa sabu dalaal wey waa mudila can sabiili اllah ayib dadki baa laga horta meeshii qur-aanka laga dhegaysan lahaa ee carruurtu qur-aan ka lahaayeen iyo axadii nabi maxamed baa hees la xifdinaya heesta wadanka lagu leeyahay heestii in hebelka heestii abwaan hebel heestii eh, fanaan hebel fanaan heblaayo hal kanaal ama hal idaacadoo diini ah oo ummadda diinta baraysa oo shareecada baraysa marka hadaliya caalam islamiha laga furo waxay qaadataa akar min sanatay inta la daba taagan yahay sharci loo helaayo feerma loo helaayo loo ogolaanayo bay qaadataa iyo intaasoo malaayiinoo lacagoo budno ilaaluush ah laakiin dadkale waxaan furhayaa kanaal iyo idaacad fankiiyo sugaanka lisweydiin mahay xageed ka timi horaa laga furhaya mushkila jiraan kuu sheegaya dayib idan marka waxaaso dhanba waa maxay liyudilla can sabiil illah dhibka jira wey <clears throat> xadiis waxaa kusoo maray toddoba boqol sideetan iyo lixdan kuso maray bi hada sanadi nafsi sanadkan laftigiisana kuso maray saxiixu اlisnaadi mawquuf wuxuu kaloo ka asaxay tafsiirkan ibn cabaas oan hadda hayno ibn cumar iyo ibn mascuudba waa ka asaxay idan lahw alxadiiثi waxaa weeyaan waa alghina wa ashbaahu salafku waxay odhan jireen heestu tunbitu الnifaaqa fi اlqalb heestu waxay ku abuurtaa quluubta bini aadamka nifaaq nifaaquna asalkiisu waa maxay diin nacayb macsiya jacayl faajirnimo markay bilcaanintay haysayse jebiso wax qaado waxaa ku geli masalaysataa warkaada bacaa maska dhaqaaqdaa ilahay baad leedahay maxaa ayagaa ku qaribay adoo miskiinaad soo istaagtay tarbuunkaa timid lacagga baad bixisay caawo dhan baa meesha las jebinhayay oo wax kasta la qaaday oo ninayna shafka isku qaadeen oo laisdardaray bini aadam baad mota hariisa kugu abuuran shahwaad leedahay dareen baad leedahay nin ragaa tahay idan waxay dhaheen salafku alghinaau yunbitu الnifaaq fi اlqalb kama yumbitu almaau albaqla aw zarc say biyuhu beerta u dhaliyaan ama dheridu biyaha ugu baxdo heestu qalbiga nifaaq bay ku abuurtaa tufmada iyo ruqyada zinada dheen salafku waxaa weeyaan alhinaa ayib haddii hees lagugu akhriyo waa waxa lagugu tufaya zinayso saa darteed heesta socon maysa meel qaban maysa in haween iyo zine iyo bilcaan iyo wax la garan waaye iyo jacayl iyo waxbaa wax ku boodo iyo kuwaa ku raaca iyo waxbaa durduray in la anfufo mooyee meel kaleba ku socon mayso nahaba yeelan mayso agtooda uma socon mayso war murti ka hadla oo akhyaarnimo ka hadla oo gobnimo ka hadla oo shajaace iyo shahaamo ka hadla oo ummadda carabiya abadan halkaasa lagula aadi gabar baa qalbigooda raacayo waa iska dhex arkaa iyo biyay ka dhex muuqataa iyo naf baa haysa iyo waxaan baa lagu wareysanaya waa wax la doonaya ummadda lagu fasaadiyey ayib waa saas saasay marka salafku waa dareeman waa yaqaaneen mogtahay macaanida bay fahmayaan ayb xadaثna maxamed bn salaam albikandi qaala akhbarana alfazari mucaawiya ibn man mise rasuulka ilah wuxuu yidhi ufshu salaama salaamta faafiya taslam waad nabadgelaysaan war ummadda halla salaam assalaamu calaykum halla faafiyo waad nabadgelaysaan waalcasharatu bardoodankuna ciyaarta iyo baqbaqduna sharun shar meel fadhiya wey bukhaari wuxuu ku rabaa inuu ku yihahdo alcashara hiy alkhinaa ila baab lkhina buu kugu keenay fahme bukhaari waxaad u boodi eed maanta isku walaaqi eed u kharibanta maxaa kaa maqan meel maad fadhiisatid <laughs> ummad ma caraadinaysa oo rag ma geenaysa oo xigmihi murtikama hadlaysa maxaad ka hadlaysaa inaad fadlida guryaha noo joogto iyo kuwa aad ku dirto ma rabta wax kale ma rabtid marwo gurigeedii fadhida oo nabad qabtay inaad saarto ma rabtaa oo tiraa xijaabka dhibs u qalatay xarago weedaa lowsahlaa ma rabta inaad saarto waamagan <laughs> ula dhabsa doonaysaa waa balaayo balaayo wey ayib marka bukhaari wuxuu ku yidhaha walasharatu bardoodinka iyo ciyaarta iyo baqbaqdu sharun shar wey saa darteed buu wuxuu kugu keenay tafsiirka abi mucaawiya oo min ruwaat اxadii wuxuuna yidhi qaala abu mucaawiyaa alasharaةu alcabaثu waa ciyaarta wاlkhinaanu waa ciyaar khariban ciyaar haydaan wey waa ciyaar shaydaan nin somalid wuxu anugu heello dareen baa iga galay bu maxaa yeele habeen baa latumaa bu dhaanta u jeedaa anigu dhaantada dareen baan ka qaba bu waxa gabdho habeenkan loola bixi banaankaa loo dhawaaqi maalinki maa la dhawaaqi bu war maalinki maa dhaantaysaan idinka waa runtii wey runtii wey hawsha ayada xadika waxanu kuso xadika laftarkiisa bihada sanadi nafsi maxamed salaam fazari abu mucaawiya kanaan ibn cabdillahi nahmi cabdiraxman ibn cawsaja bihada sanadi nafsi waxaan kuso marray toddoba boqol sideetan iyo toddoba ha lagu laabto ayb xadaثana cisaam yani ibnu khaalid alxadrami saduuq xadaثana jariir baan ii qoran xariis weeye jariir baan ii qoran kitaabkayga baryahan waaba soo dhigtay xariis ibn cuثmaan wey ha xadaثna xariiz ibn cuثmaan iqaة imaam can salmaan alalhani salmaanna waa leedaha sulaymaan ibnu samirna waa loo yaqaana waa nin maqbuul ah siduu xaafidku sheegay ama cijli wuxuu leey waa taabiciyun iqa shaami ibnu xibbaanna wuxuu leey waa iqa abu daawuudna waxaynu soo marray inuu yidhi shuyuukhu xariizin ibnu cuثmaan kulluhum iqaat kulluhum iqaat abu daawuud tawfiiqiisa limniga ah iyo labadan tawsiiqee sariixa ee cijliga ibni xibbaan marka laisku daro wax jarxiyana ninka aan lahaynin waxaynu soo maray inuu yahay saduuqun xasan alxadiid halkaasaynu ku marray ayib baan sanadkan laftirkiisa kusoo maray can fadaalata bni cubaydin saxaabiyin jaliil wa kaana wuxuu ahaa fadaala majmacan meel laiskugu tago meel majaamic meelhalskugii wadan ka mid a yani dad nin wuxuu ahaa caalim oo ummadu iskugu timaado dadka ururiya lala fadhiisto wax laga dhegaysto bulshaawi ba ahaa wey hebel mama jimcaatan hebel waa bulshaawi bimacnaa had iyo koor jamaaca la fadhido saaxiibo badan buu leeya waa nin ummadda isku wada yani licilmihi waana soo maray fabalaqa waxaa gaadhay saxaabigaas ana qawman qolyo yalcabuuna inay ku ciyaaraan bilkubati baasha kubada loo yaqaan kubaduna waa siduu sufyaan ku fasira waa durbaanka ama kataarka waxa u taqaanaan xeban lagu hesho waa un laba mid la garaaco iyo mid la afuufo iyo mid xarkalhoo watarkiisa la waxeeyo ku kale muxuu ahaa dasna watarkin waa la bedelan wey meeshii meeshii kan laga waxaynay baa loo bedelay otomatic hadda waa casriga maasaa loo bedelay saasayna tahay kolley dhib ma laha almuhim baashaas wey baashaa weyn ee kataarka u taqaanaa taasuu ku fasiray sufyaan bacdu ahilcilm waxay ku fasirhayaan baashan hadda loo yaqaan daawilada miiskan weyn ee maxaa la maxaa yidhi magaceeda bilyaardi miya mise buulba e tan weyne sanduuqa insaa u xidhan ee xagga xagga laga istaaga lagu ciyaare dhagxaanta yararta ku jiraan dhagxaanta kuskuusan ay ku jiraan buulkaa weyaad ayib kaana culamaa ku fasiray ayib si kasta baa haatay saxaabigu warkaasaa gaadhay faqaama wuu istaagay saxaabigu adbaanan asagoo cadhaysan buu istaagay yanha ka reebaya ummadda canha can alkuubati ashadd nahyi nahyi daran buu la yimid oo ummadda ka reebay inay xaaladdan u caddeeyey uma qaala wuxuuna yidhi marka saxaabigu ina allaaciba alaa hoyay ina allaaciba ninka ku ciyaaraya bihaasha baasha buulka ah ama kataarka ku ciyaaraya liya'kula suu u cuna samaraha midhaheeda oo lacag hel oo markay qamaar tahay oo wax lagu kala qaadanayo ama ninka abaalgud lagu siinayo samarhabaa yaa bacdu nusi qorhayaan nimana bana u qorayaa yani imaaraha wey waa timid dhib ma laha imaarkeedii ayb wuxuu la mid yahay kaaki laxmi اlkhinziir doofaar hilibkii nin culay buu la mid yahay ninkii buul iyo bilyaardi iyo laadhu iyo intuu ku ciyaaro wax ku qaata ama wax lagu siiyo oo lacagta iyo waxaa isticmaala ama bixiyaay wuxuu la mid yahay nin hilib doofaar cunay ama bacshay saxaabigu waa la fogaaday keligiina maaha jamaaca min asalaf min saxaaba saa odhan jirta ayb mutawadi nin ku weyse aataybu lama yahay bidami dhiig nin dhiig ku weyse aatay baa la dambi tahay yani bilkubati wuxuu ujeedaa annard narduna waa baasha had alla haydeen boolka alla haydeen annard waa ismi acjami ah macnihiisuna waa maxay waa xulwun waa shay macaan waa shay fiican saad indhaha dultaagan tahay wakti kugu dhaafaay ama sufyan wuxuu ku fasiray atabla weeye waa kataarka ama durbaanka xuudka ha baashaas uubadauubadtasiirkeedaskuhaybanna way ku fasireen banna waxay ku fasireen eh, alkuubatu hiya aabl daciifun buu sheekhu lakin waxaynu soo maray xadiiku inuu xasan yahay aarku inuu xasan yahay aan ka ahayn salmaan salmaanna xariis ba wax ka warinaya wa shuyuukhu xariisin iqaat cijlin wuxuu waa taabiciin iqatun shaami ibn xabbaanna waa tawfiiqiyey walaa tajrixa calayh wax jarxi ah kuma hayno ayb baabu man lam yuslim baabu man lam yusallim ninkaan salaamin baab yahay calaa asxaabi annard buulka kuwa ciyaarhaya ninkaan salaamin baab yahay la salaami maayo fasaqo weeye xadaanaa cubaydillahi bnu saciid ibnu yaxya lashkuri eh, laadhuga ma aha laadhugu waa ka duwan yahy laadhugu keenna muxuu ahaa baal yaroo aadantii shaxdeenna oo shaxree magaal wey laadhudu moog tahay shaxdeenna waan dhulka ku xan jirnay eh, meesha la dhigahaya suushax ma aha meesha la dhigahaya shaxa moogta intisaal yaa meel shax la dhigaya shax la sameeyo oo reer magaalo lagu qoray safiito ama lagu qoray alwaax baa baalka la dhigaya ataa leedahay ilan wega hayn maysa meel baad dhigaysaa marka waa shax reer magaal kaana waxaa u dhow baa dhahaan baalka lafdiga loo yaqaano shataranji shataranjiga kaas u dhow laadhuga kaasaa u dhow shataranjigaa lagu fasiraa laadhuga ayib baabu man lam yusalim calى asxaabi الnard xadaثna cubayd الlah bn saciid ibn yaxya alashkuri can اlqasim ibn اxakm alqaadi iqatan labadaba labada iqawe qaala wuxuu yihi sheekaas akhbarana cubaydالlah ibn اlwaliid alwasafi ضaciif can اlfudayl ibn muslim majhuul can abiihi aabihi oo muslim ah qaala wuxuu yihi aabbahaas kaana caliyun cali wuxuu ahaa radi allahu tacala canhu idaa kharaja min baabi اlqasri idaa kharaja markuu ka soo baxo min baabi اlqasri sarti uu wax ka maamulhayay sarti imaarada gurigu deganaa asagu fa ra'aa uu arko asxaaba nardi qolyaha ciyaarhaya shaxda ama bahalkaas laadhuuga aad ku sheegteen ama atreen boolka ciyaarhaya inalaqa bihim waa la tegi jiray facaqaban waa xidhi jiray xabsigu dhigi jiray jeelka ila khaliif bu ahay eegoo ciyaaro qacalkooy u imanaya qabanaya jeelkaa la geey askar buu dhiibhaya facaqalahum waxay xidhi jireen min khadwatin aroor laga bilaaba ila leyl habeenimo maantona meesha ku jiraan odhan jiray ilan camalkiisii iyo cibaadadiis wuxuu u seegay baasha xunta dul taagan yahay marka intuu rafaadi lahaa haba la xidhaba xabsiga gee bangaani baa la dhigaya fa minhum waxaa ka mid a man yucqalu nin la xidhi jiray baa ka mida ilaa nisfi nahaar maalin kale barhkii laga bilaaba aroortii ilaa duhur nin xidhan baa ka mid a qaala wuxuu uhi wa kaana aladii yucqalu ila alleyli hum aladiina yucaamiluuna bilwariqi kooxda uu xidhi jiray min asabax ila alleyl yay ahaayeen wa kaana aladii midka wuxuu ahaa yucqaw la xidhayo ila leyli ilaa habeenka laga gaaro hum uladiina kuwii ahaayeen yucaamiluuna ku sharatamhaya ama ku ciyaarahaya bilwaraqi lacagta nimanka sharabka ku kala qaata baasha laadhuuga ama bilyaardiga ama buulka ah, ku kala qaata shardiga min baab alkhimaar waraqun waa fidada weeye kuwaas ayagu xidhi jiray ilaa qoraxu ka dhacdo ninka asagu nisgelinka la xidhaya muxuu ahaa asagu wa kaana aladii yucqalu ila nisfi الnahaar aladiina yalhuna iiha biha kuwaas kaga wati isku dhaafiya waktiaan isku dhaafinaynaa bas aan og kala qaadanayni kuwa ayagu waa lix saac bay xidhan yihiin aladiina kuwaasoo yalhuna ku mashquula ee ku baashaara biha binard wa kaana yamur wuxuu ummadda fari jiray cali anlaa yusallamu calayhim aan la salaamin intay xidhan yihiin iyo intay meesha taagan yihin ba aan la salaamin daciifu isnaadi mawquuf alfudayl ibnu muslim majhuul wa taxtahu daciifaan xadiidkan maxaa yeelay cubaydillah ibn ubayd alwasaafin waa daciif fudayl waa daciif ama abihi taqawl baabu imi man laciba binardi wuxuu baab yahay dembiga uu leeyahay ruuxa ku ciyaara buulka asaga waa lucba ayuu la yaqaano sanduuq bay leedahay dhagaxyo kukusan oo dhex yaalaan ayb saas afar gees wey marka way ku dhisan tahay cala alkhibra waalxad nasiib waxun la turtuura maanta o dhan oo isdaba marahay ayb middan faraasyaha leh ee maanta la wareejinaya ayagu sadranj baa la yihahdaa middan faraasyaha leh bahal bahalku dhex taagan yahay lagu cacanay meeshu godka ku dhacays usha laisdaba marin hmm? shaxdeenna laga tegey hadda bahalkaas waa duulayan waa shadranjiga ibn xajar haytami dameerka la fardaha le maarata iyo nimanka iyo kuwaas hadda ku fasirhayaan h hmm? dilad way taas dilad ma aha leeyihi addu waa diidan yahi dilada dilad bay dhahaan somalid midkan dhagax kuskuusan soo maaha ee la safahayo kaa dilad bay hadda yidhahdaan somalida lakin shadraju waa ka duwan yahay sida waa ka duwan yahay almuhim waa ciyaarahan oo dhan ee wakhtiga ummadda ka qaadaya wax nacfina aan lahayn mararka qaarkan lagu khamaartaba shaxdi soo geli oo bilyaardigaa geli oo laadhuwda geli oo buulkaas yagaysan geli oo kaa dibnaddaa geli kulligood furubkeenna geli ayib ile turubka mar ba wax lagu qaataa musiibo weeye waaba qamaar qumane nafs shay nafs shay sheekh xaaraan iyadoo baabu ismi man laciba biالnard xadaثana ismaaciil ibn abi uways qaala xadaثanii malik can musa bn maysara abu curwaة almadani ثiqaة imaam can saciid ibn abi hind ثiqaة imaam ila anahu lam yalqa aba musa alashcari can abi musa alashcari lakinahu qad tubica fi اlxadiiث ana rasuul اllahi qaal man laciba biالnardi ciyaartaa ninka ciyaara sheekhu hoos wuxuu leeyahay lucbatun daatu sanduuqin wa xijaara wa fasayn waa ciyaar sanduuq weyn leh o dhagaxyo kuskuusanna way leedahay laba fasna way leedahay laba kurtun baa dhex taagan oo wax lagu turtuurahaya wuxuu ku uhi tactamidu cala alxaq nasiib bay ku dhisan tahay khibrad kuma dhisna waa nasiibka waxaa tuuri meesha rabba kugu dhufto nasiibka wa tantaqilu fiiha alxijaaratu calaa xasbi maa yaati bihi alfas azuhnu waa loo yaqaanaa وتucرف عind الcاamة bطاawلة aawila la yihahda idan nin waxaa bilaabay farisi oo nardashiir la odhan jiray baa hawshan bilaabay ibnu taymiya iyo arrinkiis waxay sheegaan inay tahay waxay dejiyeen jabriyadu dejiyeen waa qaacida waa ciyaar mabniya cala aljabr ayib bay marhayaan man laciba binardi ninka ku ciyaara faqad casa allaha warasuulah idan saa darteed saxaabada oga digahaya nabiga wuxuu leeyahay ninka ku ciyaara baashaas ilahi rasulkiisa waa caasiyey xadaana musdad ibn msarhad xadaana muctamir ibn sulaymaan qaala samictu cabdilmalik ibni cumayr waa taqaanaani can abilaxwas magaciheeda abulaxwas toban jeer baanu soo sheegnay fii hada abaqa abulaxwas hadduu dhacman laba abulaxwas baan soo ogey midna meesha koru dhacaa meesha cabdilmalik bu dhacaa nina waaka la sii daayahay ninkan cawf ibnu maalik ibnu nadrata jushmi wey ninkan kalena salaam ibnu sulaym alxanafi baa la yihahda ninkan meesha yaalla marka waa cawf ibnu maalik ibnu nadar mar damba soo mara way weydiin doonaa halka haddana afka soo taaga waa yahay can cabdillahi bni mascuudin qaala iyaakum wahaatay ilkacbatayn iyaakum iska jiraa layidhi iyo wahaatayni labadan alkacbatayn kurtun kacbatayn wuxuu jeedaa fasaynk baashan nardiga ah kurtumay leeda anu ma aqaana haddee laba dhagax kuskusan baa ku dhex yaallaan mise wuxuu u jeedaa waaan dhagaxan la tuurhayo malaba masawar badan bay leedaha baashu mise wax badan ma laha wax badan bay leedahay marka waaun waa calaamad ku dhex taalla bahalkan oo waxaa la tuurhayo ku dhacahayo ayib soo wax yaqaana bahalka o ciyaaray ma lediin maasibe mise kulligiinba suulaxaatiin ahlu khayra oo bahalka soo marin aye meeshu god ku dhacahay si fiican kacbataynku waa un laba kurtunoo meesha taagan ilaan kacabku waa anqowga soo taagan wey war dhammaaday wey iyaakum iska jiray wahaatayni kacbatayn labadan dhagax almawsuumatayni ee la calaamadeeyey labadaa dhagaxee meesha ku jira ee kuskuusan calaamad bay leeyihiin allatayni labadaasoo yusjaraani la fiijiyo sajran fiijin ninka ciyaarhayaa caydhinhaya wa la caydhinhayo wey dabada lagaga jiro fainahumaa min fainahumaa waxa laga yaaba ciyaarta waaga yaqaana saxaabadu in la casriyeeyey oo wix wax laga bedelay oo lasii qurxiya laga yaabo lasii kharibay macquul wey fainahumaa labadaa dhagax lagu ciyaarayo min almaysar wa fii lafdin fainahumaa min maysar acaajim acaajimta ayaa ku ciyaara ama alcajam waxaa tiradaba idan xadiidku waa saxiix yani waxa khamaarka iyo noocaasoo dhan buu saxaabigu ka dighayaa nabiguna ka digay salawat ullah aleyh hada bilahi atowfiiq